alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal baabu salaati salaaddii ayuu baab yahay intaa wuxuu inooga soo hadlay sheekhu tahaaradii waayo dee salaadda waxa laga maarmaana tahaaro miftaaxu salaa tahuur salaadda furaheedu waa tahaarada sidaa daraaddeed buu tahaaradii markaa maqaasideedii iyo wasaa'isheedii iyo wasaa'il wasaa'isheedii ayuu inu si fiicanoo faahfaahsa sheekhu inooga soo hadla masaa'ilka uu tilmaamaya mukhtasarkaasi qaar baan minhaajkii cumdaha iyo inshaadku toona dhigaynin markaa haddana salaaddii ayuu markaa halkan noo gelaya salaaddu xagga luqada adducaa bikhayr waa baryada khayr markaa la baryo ama lagu duceeyaa la yidhahdaa sharcanna waxay yidhahdaan afcaalun wa aqwaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatabatun bitasliimi haaliban waxay yidhahdaan waa ficillo la samaynayo waa waxyaalo lagu hadlayo oo lagu furfuranayo allahu akbar laguna khatibayo salaama naqsi sida badan sida badan waxau leeyihin dee waxaa jira masalan qof aanba hadliba karaynin ama aan dhaqdhaqaaqiba karaynin oo haddana tukanaya oo ama aan aqwaashii markaa inuu dee qalbiga u ka wada mooyaane aan lahayn ama afcaashii aan midhba ka qaban karaynin marka waa sida badan waliba waxay yidhahdeen culimmadu inaan dee hadalla iyo afcaal mujarada un laga dhigine in sibaqadii iyo duxdii cibaadana la geliyaa wanaagsanoo la yidhahda attacabudu waya weya biafcaalin wa aqwaalin muftataxatin bitagbiir mukhtataba bitasliim waa ilaahay oo lagu caabudo ficillo iyo hadallo lagu furfuranayo allahu akbar laguna khatimayo salaama naqsiga ama cibaadatun daatu afcaalin wa aqwaalin muftataxa bitakbiir mukhtataba bitasliim waana inay safiinatu salaadkiibaa inoo soo kala saarayoo inta arkaan qawliya shan buu inoogu soo sheegay baan filaya inta ficligaana wuxuu inoogu soo sheegay saddex iyo toban inta iyo mid qalbiyahoo niyada ahaa salaaddana waxaa la faradhigay leylatulisraa iyadoo kontona aakhirkiina dee waa tii khamsada markaa oo xagga ficilkana shanka xagga abulmarinta shanka ee kontonkaa waa tii lagu soo gebageyey arkaanulislaamna bacda shahaadatayn ayada ayaa u fadli badan dee kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nebiga ayaana ina tusinaya iyo ijmaaca ummadda muslimiinta oo waa ku kulansantay waajibnimadooda waana macluuma min addiini bidaruura yacnii qasab ayaa markaas lagu odayoo barasho uma baahno oo qofka diidaana waa gaaloobaya qof markaa loogu cudurdaaraya inuu ka tagana ma jiro intuu caqligiisu joogo mar hadduu qofku qaangaadho ilaa inta uu ka dhimanayo ee caqligiisu joogo qofna ka tegiddeeda loogu cudurdaarayaa ma jiro wax kaa hor istaagayaana ma jiro tiirkaa haddii lagugu xidho oo meel dhaqaaqda aan lagu yeelino afkana lagaa xidho halkaasaad ku tukanaysaa qalbiga ka wadaysa ayaa kaa joojinaya wax alla wax kaa hor istaagayaa ma jiro waanaynu arki doonnaa wuxuu sheekhu uhi raximahullahu tacaala asalawaatu almaktubaatu khamsun salaadaha shantaahi ee salaadaha la waajibiye la faral yeelay waa shan wa taqdiimu salaati salaaddu calaa waqtiha laga hormariya wa taakhiiruhaa can waqtiha laga dibdhigay bikayri cudrin min alkabaa'iri dembiyaalka waaweyn bay ka tahay wuxuuhi sheekhu asalawaatu almaktuubaatu salaadaha la waajibiyey habeen kasta iyo maalin kasta asaal ahaan ee calal acyaanina saaran wixii markaasoo qofku isa saaray maya habeen iyo maalin si cayniya u saaran qof walba oo qaangaadhoo caqlila saaran khamsun waa shan xadiidii baana tilmaamaysay dee xadiidkii israaga markii dambe in laga dhigay xadiidkii bukhaari iyo muslim facalimhum waxaad ogeysaa an allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fii kulli yowmi waleyla habeenkaasii baan arkaysa shan salaadood in lagu waajibiyey waxaanu shaahu kalu raaciyey wa taqdiimu salaati in laga horraysiiya calaa wakhtihaa wakhtigeedii in laga horraysiiyo salaad waliba wakhti bay leedahay ay soo gashay wakhti ay baxdo in laga horraysiiyo wa ta'khiiruhaa in laga dibdhigo laga dabamariyo can wakhtihaa wakhtigeeda bikayri cudrin cudurdaar la'aan min kabaa'iri dembiyaalka waaweyn ayay ka mid yihiin dembiyaalka waaweyn waataynu soo tilmaanay waa dembi kasta oo ku ogaysiinaysa qofkan ku dhacay inuu diinta fudaydsanayo ama waciid daran binasri ilkitaabi wasunna uu ku soo horreeya ama xuduudda kuleh adduunyada laakiin hadduu cudurdaar jiro uga hormariyay ama uga dib mariyey isaga qofkaasi ku dambaabi maayo oo dembi kabiire ah iyo misakhiiraatuna kuma dhicin acdaartuna waa imisaa acdaarta hore inu soo sheegno midi waa hurdada haddii qofku uu ka seexdo salaada wakhtigeedii ka hor ayuu seexday ama wakhtigii salaadu wakhtigeedu soo galay buu seexday lakiin wuxuu istaa baraarugaysa waa baraarugi waaye taasi ayada dembi kama hayso ama innahu laysa fi nowmi tafriid hurdada ayada wax tafriidiya gabadfali kuma sugna qofkii salaad ka seexda ama ah ilaabaana fal yusalliha idaa dakaraha markaa xasuustouna ha tukado ama markaa u soo kaco yuu xadiidku ah qodobka labaadna waa ilow hadduu qofku salaaddii ilaawo oo maskaxdiisaba ay ka baxdo isagana markaa oo uu ka dib mariyo ayadana dembi ka raaci maayo laakiin waxaa dhahaan bishard waa inaannu ka dhalanin shay xaaraan ah haddaad si aad turub u ciyaaraysay ama aad jas u ciyaaraysay ama aad wax kale u ciyaaraysay ama qamaar aad ugu jirtay aad salaaddiiba ilowdo waad ku dembaabaysaa haddaad si aad jelsi iyo markaa ciyaaro iyo halkan aad markaa u kala eryanaysay ee aad markaa shaashadda unsaa indhuu kugu caddaaday inaad u osfadhiday haddaad salaaddiiba gooray baxdiyo gooray soo gashayba aad ilowdana taana waad ku dembaabaysaa marka waa inaannu ka dhalanin shay yacnii manhiya ama aan bannaanayn waa inaanu ka dhalanin ilowgaasi xagga horumarinta dee jamacii salaadaha marka safarka lagu jamcinayo ama roobka lagu jamc ama xanuunba culimmada bannaysa waana looga hormarin karaa wakhtigoodii salaadihii duhur iyo casar maqhrib iyo cishaay waana loo dibdhigi karaa ikraah bay soo bandhigaan laakiin ikraaha culimmo badan baa leh suurtagal maaha wax kastoo laguu sameeyo wax ka haddii lagula juuqa odhanoo ha isdhaqaajinin qalbigaaad ka wadanaysaad ka tukanaysaa oo cid kaa igraayi ma jirto qaarna waxaa dha haddii dee lagu dhex joojiyo ama lagu yacnii laguga qasbo wax markaa salaadda anfinaya xurmatulwaqti unbaad markaa tukanaysaa ka soo gudub wa awalu waqti duhri haddaba duhurka wakhtigiisa waxa ugu horreeya idaa saalat ishamsu cadceeddu markay iilato wa aakhiruhu aakhirkiisuna waa idaa saara dillu kulli shayin waa marka uu shay kasta hadhkiisu midlow isagoo kala noqdo hayra dilli lisiwaa hadhka isiwaa la yidhaahdee markaas cadceeddu ay samada ku eg tahay samaysnimo marka laga reebo wa awalu waqtialcasr casriga wakhtigiisuna waxa weeye idaa saara dillu kulli shayin shay kasta hargiisu markuu noqdo milahu isagoo kale wasaada uu kana kordha adnaa ziyaada ziyaado iyo koran inta ugu yar wa akhiruna quruubu shamsi waa cadceedda dhiciddeeda wa awalu waqtilmaqhribi maqhribka waqtigiisuna waxa weeye quruubu qursi shamsi cadceedda qursigeeda iyo inteeda muuqaalkeedaasoo qarsooma oo dhaca wa akhiruna cala almukhtaari sida la doortay waa quruubu shafaqi alaxmari midab kaa cas oo baabba'a weeyoo dhaca wa awalu waqtiilcishaa'i cishay wakhtigiisa waxa ugu horreeya qurubu shafaq ilaxmari midabkaa cas soo baabaa wa aakhiruhuna tuluucu alfajri asaadiq fajarka iyo waagii runta sheegaya dhalashadiisa iyo soo bixiddiisa weeye wahuwa almuntashiru waa ka faafa ardan balladh u faafa ee jihooyin qudhun ku faafa wa awalu waqti subxi subaxa wakhtigiisana waxaa ugu horreeya tuluucu alfajri saadiqi fajarka saadiqa soo bixiddiisa waakhiruhuna tuluucu shamsi waa soo bixiddeeda haddaba sidaynu xadiidana ku arki doonno ee salaad waliba waxay leedahay wakhti ay bilaabanto iyo wakhti ay dhammaato sida xadiidka saxiixa u tilmaamayeenee malakuljibriil ee abudaa'uud iyo tirmidii ay welinayaan ayaa laba maalmood oo isku xiga nebiga tukiyey oo maalinna salaadda awalkeedii ayuu ka tukiyey wakhtigeedu haluu ka bilaabmo iyo akhrigeeda qaarna meelo dhexe oo wakhtulikhtiyaarka ayuu joojiyey markaa waa awal wakhti duhri duhurka wakhtigiisa waxaa ugu horreeya idaa saalat ishamsu cadceeddu markay ka iilato ee ay ka weecato samada bartankeeda ee ay xaggan cadceedu dhac ay u weecato u foororsato ayuu bilaabmay wa idaa saara dillu kulli shayin shay kasta hadhkiisu markuu noqdo milahu isagoo kale ghayra dilli istiwaa oo halkaa istiwaaga la yidhaha aanu ku jirin shay kasta ama adiga ha noqoto ama geed ha noqoto ama dunduma ha noqoto ama qori ha noqoto ama budh ha noqoto wax alliyaaliya shay kastood sidaa u taagto iyo hadhkiisu markay isleekaadaanna waa aakhirkii duhurka weeye laakiin wuxuu dha hayra dilli listiwaa harkaa istiwaha istiwa waxaa weeye markaan cadceeddu bartanka ay taagan tahay harkaa qofka gondihiisa ku baabaasanee hareeraha si siman uga xiga ayaad ka jaraysaa markaad shayga iyo harkiisa isleekaysiinayso le'annu cadceeddu markay xaggan ka soo baxdo cadceed ka soo bax harhku wuu dheeriyo xagganuu jiraa markastoo cadceeddu kacda harkuna wuu yaraanaya marka ay bartanka istaagto cadceeddu ay marayso harku si siman ayuu hareeraha kaaga marayaa ilaa toban santi ama shan santi hadhow markaad shayga iyo harkiisa isku dharanayso waanaad intaa ka jartaa marka ay xaggan u ilatana dee harkii markaa xaggan uu sii dheeraanaya markaa waakhirun yasaara dillu kulli shay mila hayra dilli listiwaa waa kaa waana sida marka haddii axaadiidu ay tilmaamaysa waqtu duhri idaa saarat ishamsu xadiidka saxiixa waqhtiga duhurku waa markay cadceeddu iilato wa kaana dillu rajuli ka tuulihi maa lam yaxdur ilcasr ee aan weliba casarku soo xaadirin wa awal waqtilcasri casriga wakhtigiisana waxa ugu horeeya idaa saara markuu noqdo dillu kulli shayin shay kasta hadhkiisu milahu isaga oo kale wasaada adnaa ziyaada in yarna uu ka kordho intaa yar minhaajka iyo malah laakiin tambiiha iyo baa alimaamu shaafici ayaana markaa laga soo xigtay oo sidaa yidhi inta yarna waxay doonayaan inay faasilo uga dhigaan mid kala saaraysa aakhirkii casarka iyo awalka duhurka markay shayga iyo hadhkiisu isleekaadaan waa aakhirkii duhurka in yaruun markuu ka kordhana waa awalkii wakhtigii casarka marka waa faasila intaa yar iyo may wakhtigii duhurkuu ka mid yahy iyo wakhtigii casaruu ka wa aakhiruhu akhirka casarkuna waa ghuruubu shamsi cadceedda dhiciddeeda weeye waana sida markaa axaadiidu ay tilmaamaysay in markaa wakhtiga casarka aakhirkiisu uu yahay ma lama yaxdul casru ila xadiidkii ahay ilaa intay cadceeddu ka dhacayso wa awalu waqtilmaqhribi maqhribka wakhtigiisa waxa ugu horreeya quruubu qursi cadeedda qursigeedaa iyo inteedaa muuqata waa dhiciddeeda wa aakhiruna cala almukhtaari sanate waa quruubu shafaqi alaxmar midabkaa cas ee cadceeddu markaa ay ka tagto waa baabi'iisa waana qowlulqadiim sida uu qabo kaas ayaana xoog badan waqtu salaati almaqhribi maa lam yaqibi shafaqu waa intaanu midabkaa casi inaa intuu ka baaba'ayo qowluljadiid waa intuu ka weysaysanaya cawrada ka asturaya aadaan iyo aqibi shan ragcadood laga tukanayo le'annoo labadii maalmoodba waqhriga maqhribka xilli unbuu tukiyey kaas ayuu deliishanayaan wa awalu waqtilcishaa'i cishaaygii wakhtigiisana waxa ugu horreeya quruubu shafaq ilaxmar midabka casi marka uu baaba'o ayuu markaa iyadana wakhtigeedii imanayaa wa aakhiruna tuluucu alfajri saadiq fajarka saadiqa iyo waaganudsheega dhalashadiisa ayuu markaa akhirkiisu leeyahay fajriga saadiquna wahuwa almuntashiru waa ka uu iftiinkiisu maabo ardan balladh mid baa jira sida dabada yeyga oo kale kor yar baxoo madow ka dambeeyo waa ka ifdiinkiisu markaa xaggaa koonfureed iyo xaggaaba u faafayo jihada maraag balaadhaye waaguu ku baryayo kaas baa markaa aakhirkiisuna uu yahay leannu xadiid baa wuxuu yahay innama tafriidu calaa man lam yusalli salaata xataa yejiya waqtu salaati lukhraa ilaa salaadda kale wakhtigeedii uu soo gelayo ee subaxa ayuunbaa markaa salaada salaadaha oo dhan imminka duhur casar buu ku istaagaa wakhtigiisu casarna maqrib buu isku taaga maqribna buu ku istaagaa cishaayina subax buu isku taaga laakiin subax ayaa isagu cadceed sabaxa ku eg oo aan duhurka isagu gaarin waana sida markaa xadiidaha faraha badan ee nebiga ka sugnaatay ay tilmaamayso wa awalu waqti subxi subaxa wakhtigiisa waxa ugu horreeya tuluuculfajri asaadiq fajarkaa runta sheegaya dhalashadiisa iyo soo bixiddiisa wa aakhiruhuna tuluucu shamsi akhirkiisuna waa cadceedda soo bixiddeeda waayo xadiidka imaam muslim warinayo nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waqtu salaati subxi min tuluuci alfajri maa lam tadluc shamso salaadda subax wakhtigeedu waa waaga dilaaciisa ilaa iyo intay cadaddu ka soo baxayso haddaba wakhtiyadii waxaa laynoogu xadeeyey duhurkiibaa ugu horreeyeyoo cadceeddu inay samada bartankeeda ka iilato casarkii marka ay shayga iyo hadhkiisu isleekaadaan maqhribkii markuu dhaco yacnii xilli waxyaalaha aynu wada arkayno ayaa laynoogu xadeeyey diinta islaamkana waxaynu nidhaahnaa waa diinun saalixun likulli zamaanin wa makaan waa diin u habboon wakhti kasta iyo meel kasta haddaba dad baa waxay leeyihin sheekhyaalow waxaa ka hadlaysaanun dee jiiddan bariga dhexe laydhaa innagu badhaha adduunkaynu odhanaynaa bari dhexe mehe waa badhihii adduunka makaiyo wixii ku beeganibe intaasunbaa ka hadlaysaane haddaa waqooyiga la tago yuruba adduunka waqooyigiisa ama koonfurtiisa dee meel baan cadceedba la arkaynin ama mararka qaarkood cadceeddii aanay dhacayninba ama mararka qaarkood lix bilood ay cadceedi jiraysa ama lix bilood habeenuun lagu jirayaa wixiina wa idinkan baa ku sarxeen waxaana leedihin diidi meel kasta iyo xilli walba uu subatay ataa xaaladeedu maxay tahy culimmadu way ka hadleen yacnii nusuustana waa ku sugan tahay waxay dhahaan culimmadu qofku hadduu ku nool yahay bilaad iyo dhul habeenkiiyo maalintu ay kala soocan yihiin oo waadilaacayo oo cadceedi dhacayso laakiin masalan uu maalintu dheeraanaysa xagaaga oo kale xilligan qaboobahana ay gaabanayso waxa waajiba bay yidhahdeen mar hadday habeenkii iyo maalintii kala soocan yihiin oo waadi laacaya cadceed dhacaysa la arkayo salaadihii shantaha awqaaddii macruufkahay sharcan in la tukado ilaa aqimu salaata liduluuki shamsi ilaa qasaq leyl waqur'aan alfajr inna qur'aan alfajri kaana mashhuuda ilaahay baa ku tilmaamay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa iyo axaadiidii saxiixa ahayd ee nebiga sala allahu alay slm ka sugnaatay ee aynu hadda ka hadlaynay ee awqaadda salaadaha sheegaysay sidaas ayaa markaa lagu tukanayaa waayo axaadiida waxaa ku sala qowlan wa ficlan nebigu inuu ku sheegay awqaaddii salaada mar hadday habeen iyo maalin kala baxsani jiraan mana kala farqinina maalintu dheeraatay inay gaabato in habeenku dheeraadiyo inuu gaabto mar haddii ay habeen iyo maalin kala soocani jiraan yacnii xilliga waagu u dilaaca salaaddiisa waxbaa la tukanayaa markay soo baxda waa la joojinayaa xilligii duhurka isagana sidaas leeg xilligii casarka xilligii maqhribka haba isku dhowaadaanba mararka qaarkood mararka qaarna haba kala fogaadaane mar hadday habeen iyo maalin kala socani ay jiraan saasaa loo tukanayaan haddii ay qofku ku nool yahay amaba la taga bilaadda aanay cadceeddu sayfkii dhicin aanay soobana bixinba xilliyadan qaboobaha ama maalintu lix bilood ay joogto noqonayso maalinu ay tahy lix biloodna habeenun ay noqonayso gawaadhidu baabuurta ay leyrhka wada shidanayso taana salaadaha shanta ah afar iyo labaatankii saacaba dee marbay shantii salaadood tukanayaan waanay u qadarayaan wakhtiyaalkeedii waanay xadaynayaan waxaanay ku xadaynayaan ay ku qadarayaan bilaadda ugu dhow ee habeen iyo maalin kala soocan leh bilaadda ugu dhow habeen iyo maalin kala soocan leh ayay ku jaangoosanayaan culimada qaar baa yidhi maya maka tawqiidka maka unbay marha ayay tegayaan ana waxay leeya maya tawqiidka maka waxba loo gudbi maaye bilaadda ugu dhowe habeen iyo maalin ay kala soocan yihiin ayaa la tegaya arrintaa maxaa tilmaamayaa waxaa tilmaamaya xadiid nebiga sala allah alay sl ka sugnaaday oo saxiixa xadiidkaasi waa xadiidkii nebigu kaga warramayay dajaal intuu joogayaa baa la yidhi dhulka wuxuu joogayaa buuhi afartan maalmood maalini waxay la mid tahay sannad maalinna waxay la mid tahay bil maalina waxay la mid tahay jumca ama wiig maalmaha intooda kale maalmihiinnay la mid yihiin dabeetana saxaabadu eeg diintu inay saalixa likulli zamaanin waa makaanin tahay saxaabadii halkaa way ka weyddiiyeen waxay dhaheen yaa rasuula allah maalintaa waxay yidhahdeen haddaba u dhigantaa sannadka ma salaad maalin keliya nagu filan haddee waa maalin sanad u dhiganta baa nebigu yidhi ma hal salaad keliya oo shantii salaadoodoo keliya ayuunbaa nagu filan laa uqduru lahu may buu nebigu yidhi googoosa oo qadarta oo afar iyo labaatankii saacadoodba ama maalintiiba yacnii intii ku beegnay shantii salaadood tukada buu yidhi idan markaa meelahana habeenkii joogtay ama maalintii joogtee tahayna sidaasoo kale ayuunbaa iyadana laga soo qaadaya markaa taas ayaa tilmaamayse macnaha diintu aha uun yacnii halkeennanuna meel kasta oo la tago xalkeedii waa lagu hayaa oo saalixa likulli zamaanin wa makaan zaman kasta iyo makaan kastaba diintu waa u soo bantaa ka soo gudubta waa afdalul acmaali acmaal waxa ugu fadli badan almubaadaratu bisalaati salaada in loo degdego fii awali waqtiha waqtigeeda awalkeeda in loo degdega ayaa ugu fadli badan wa afdalu alacmaali acmaal waxaa ugu fadli badan almubaadaratu degibisalaati loo degdega fii awali waqtiha waqhtigeeda awalkeeda waxaanay u deliishadeen xadiid daaraqudni iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan walo culimmada qaarkood ay daciifiyeen qaarna shawaahid markaas ay ku xoojiyeen xadiidkaasi ibnu mascuud baa laga warinayaa nabiga sala la ala sl yaan weydiiye wuli ayul acmaali afdalu acmaasha keeba ugu fadli badan asalaatu liawali waqtihaa salaad waqtigeeda awalkeeda la tukado ayaa ugu fadli badan buuli waxyaalo badan baa jira oo nebiga la weyddiiyey oo dabeetana uu su'aalo kala gedisan uu ku jawaabay qaar uu idhi jihaad qaar uu idhi iimaanun billaah qaar birulwaalidayn waxaa la qof walba nebigu tabiib buu ahaayo qof waliba halkuu arkay inuu u ama ugu muhiimad badan tahay ayuu kaga jawaabi jiray waana inuu markaa dee wakhtiga salaadu gala asbaabtii tahaaradii iyo wixii la xidhiidhayey waa inu isku mashquuliyaa wa yusanu waxaa la sunneeyey alibraadu qaboojin biduhri in la qaboojiyo fii shiddati alxarri kulaylkii daraa fii qudrin jaa weliba xaarni kulul liman yusallii cidda jamaaca ku tukanaysa fii masjidin baciidin masjid fog wuxuu inoo sheegay sheekhu in salaada ay ugu fadhiyo intii wakhtigeeda awalka la tukado waxa jira xilliyo sannadaha qaarkood wakhtigeeda awalka laga dibdhigo tii oo markaa duhura buu inoo soo qaato wuxuuhi wayusannu waxaa la sunneeya alibraadu in layska qaboojiyo biduhri duhurka in la layska qaboojiyo awalalwaqti aan la tukanine waxoogay markaa isaga inta ay dhulku yar qaboobayo walan wal soo dhacayo inayada dib loo dhigo laakiin shuruud iyo quyuud buu u xidhay wuxuuhi fii shiddati alxar waa kulaylkii daraa marka kulayl darani jiro fii qudrin xaarin weliba qudri iyo jiha kululna ay tahy maaha hargaysoo yar kululaatay uun um. ee waa inay jiha kulul tahay oo kulaylka lagu yaqaano sida yacnii sanadkan iminka xijaas oo kale ama maka iyo madiine iyo kulaylka ka dhacaya kulayl caadiya ma ahayn ama sannadaha soo socdana ka dhacaya xilliyada xajga yacnii inaad hadow dabolkow iyo aad barbar taagantahay baad moodaysay haddaad yacni soo baxdo in madaxba ku qarxo ayaa ayaa ayaad ku siganaysa markaa marka ay jiha kulul tahay weeye fii qudri xarin weliba liman yusallii jamaaca ciddan dibrigaysa waa cidda jamaaco ku tukanaysa fii masjidin baciidin masjid fog haddii aad dee kelida iska tukanayso ama masjidkuba dee dadan ku tukanayaa uu aqalladooda ku dhex yaallo dee waxba laakiin waa masjid dee la isugu soo dhaadhacayo oo qofkani intaa soo soconayo kan kalena xagaa ka soo dhaadhacayo mid kalena xagaa ka soo dhaadhacayo haddana hadhowta la kala dhaadhacayo kulaylkii la sii marayo weeye mar haddii la yska wada joogo oon meel laga wada layska wada joogo dee salaaddii mar haba kulaylbaa jira waa layska wada tukanaya ama meesha la dhigaya laakiin waa marka jamaaco lagu tukanayo meel dheerna markaa la tegayo waxaanay u deliishanayaan xadiidka imaamu albukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigeennu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ishtadda alxarru kulaylku markuu darrada faabriduu bisalaa iska qawajiya fa inna shiddata alxarri min fayxi jahannam jahannamo karkeeda ayay ka mid tahay iska qaboojiya markaa salaaddu waa inay duhurtoo jumca iyadan lama qaboojiyo waa in kulaylku daran yahay waa in wakhtigii kulaylka ay tahay waa in beled kululuu yahay waa in jamaaco qofku uu ku tukanayaa masjid fogna weliba waa inuu ku tukanayaa waman akhara qofka dibdhiga asalaata xataa waqaca ilaa uu dhacay bacduhaa barkeed khaarij alwaqti wakhtiga dibadiisa bikayri cudrin casaa qofkaasi macsiye ayuu sameeyey waxa uu sheekhu leeyahay waman akhara asalaata qofka salaaddii dibdhiga xataa waqaca bacduhaa khaarij alwaqti ilaa barhkeed uu wakhtigii dabadiisa ku dhacay bikhayri cudrin cudurdaaran casaa qofkaasi wuu caasiga macsiya ayuu leeyimi masalan markaad ragcad ama laba tukatay dee ayaaba salaaddii kale lagugu addimay markaa salaadaadi ragcad ama laba ragcadood wakhtigeedii bay dhacday akhirkiisaba haatee ragcadii ama labadii ragcadood ee kalena salaada wakhtigeeda dabadeedii bay dhaceen markaa qofka hadduu ilaa hadal xad gaadhsiiyo dee macsiya ayuu sameeyey waana xadiidkii dee salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq inuu markaa qofku iska fadhiyo casarkii oo cadceedda eegto dabeetana markaa in yaru kaga qobqobsiiyo oo aanu ilaahay wax badan ku xusin watiibu markaa salaatulmunaafiq nebigu ku tilmaamayey waman lam yaclam waqtahaa qofka aan salaadda ogaanin wajaba calayhi waxaa ku an yajtahida inuu ku dadaalo fii macrifati dukhuulihi soo gelidiisa garashadeeda inuu ku dadaalo bidaraasatin wax akhrin aw xirfatin ama farsamo iyo shaqo wakhtiga salaadda markaad tukanaysa waa inaad og inuu soo galay haddaba waman lam yaclam wakhtaha wakhtigeedii qofka garan waay wuu xidhan yahay qof gani wajaba calayhi waxaa waajiba an yajtahida fii macrifati dukhuulihi soo gelidiisa garashadeeda inuu ku ijtihaado hadda waa inuu cid la hadla waa cid weyddiiyaa berigaa hore bidaraasatin akhriniyo ow xirfatin farsamo iyo masalan hadduu dee salaadda subaxa dabadeed qur-aanka bilaabo dee waa inuu xilligu joojin jiray udhaa xilligan ayay ahayd markaa xilligaa joojin jiray intaasoo mara markaa toshaabaa duhur kuu gaari jiray waa inu markaa farsamooyinkiisa u noqdaa waman lam yaclam waqtaha wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yajtahida fii macrifati dukhuulihi inuu bidaraasa ow hayri xirfa waman faatahu fardun qofku biqayri cudrin uga tago wajaba calayhi qadaa'uhu baa waajibku cala alfawri si degdega inuu qalleeyo qofka salaad baa uga tagtay faralla cudurdaar la'aan waxa ku waajiba bay leeyiin wajaba calayhi waman faatahu fardun biqayri cudrin cudurdaar la'aan buu watay ilowgii iyo ma aha yacni dibdhigiddii iyo wajaba calayhi qadaa'uhaa ayaa waajibku cala alfawri si degdega inuu qalleeyo waana jumhuurulculamaa afarta madhabood ay ka mid yihiin la qallaynayo culimo yar baa qabta rag hore iyo rag mucaasiriiniba inaan qalla waajib ku ahayn kana ansaxaynin ee looga baahan yahay un qofku inuu sunnayaasha badsado laakiin jumhuur waxay leeyihiin waa inuu qallayo oo masalan iminka dadkeennan waaweynee dee siduu sheekh maxamud khaliil alxusari lixdamaadkii buu masaajidka lafdiisa yimi baa layidhi markaasaa wuxuu arkay odayaal waaweyn oo uun meesha ku tukanaan dhallinyaraba markaasuu yihi soomaaliduma lixdan jir bay ku islaamtaa yacani odayaasha dhacayuun baa tukan jiray odaygu miyaanu tukan baa islaan lagu yidhio hooye da iyo danitoona midna umay geenin bay tidhi macnaha dee da'yi lagu tukan jirayna ma gaadhin danna uma geyno waa nin iska haysteen nin kacayo markaa safulawal waa safulawalkaynu idhaahayna innagu markuu qofku kaco waa safulawalka markaa dadkaa weynida dee ayagu salaada iskaga bilaabay ee laga yaabo labaatan sano ama soddon sano ama toban sano aan salaadba tukan waxay leeyihiin yejibu sarfu jamiici zamanihi ila alqadaa ilaa maa laabudda minhu waa inuu wakhtigiisa oo dhan qalla wadaa maalintii waa inaad laba boqoloo duhur iyo laba boqoloo casar iyo laba boqoloo maqhrib iyo laba boqoloo ceshaay iyo laba boqoloo subaynad waa inaad wadaawn in yarood ama shaqaysanayso ama aad wax yar cunayso dee ama aad yar jiibsanayso oo inaa isku qabanaysa mooye ina laynta kale wayna qallahaasuu wadaa hayay markaa jumhuurku leeyihiin